أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ikhwati alislaam waxaynu weli ku jiraa akhriskii kitaabkii xisnulmuslimka la odhanayay qayb ahaan waxaynu kaga jiray dacooyinkii iyo wardigii la akhrisanayay marka waagu baryo iyo goorta gobolku dhaco casharkeennuna wuxuu taagnaa bogga lixdanaad waxaanu ka bilaabmi doonaa ducada labiyo siddeetanaad insha allahu tacaala wuxuu nebigu ku ducaystay waktiga gabolka uu dhaco iyo goorta waagu beryo wuxuu ku ducaysan jiray o odhan jiray calayhi asalaatu wassalaam allahuma caafinii fii badanii allahuma caafinii fii samcii allahuma caafinii fii basarii laa ilaaha ilaa anta allahuma inii acuudu bika min alkufr waalfaqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ثلاث مرات saddex jeer ayuu ducadaa ku celin jiray aroortii iyo gabalku markuu dhacay macnaheeduna wuxuu noqonayaa ilaahayow ii caafimaadi ilaahayow caafimaad ii geli badanka iyo jidhkayga allahuma caafinii fii samci ilaahayow maqalkayga ii caafi allahuma caafinii fii basarii ilaahayow dhaayaha iyo aragga ii caafi laa ilaaha ilaa anta adiga mooyaane ilaah kale ma jiro allaahuma inii acuudu bika min alkufri waalfaqr allahayow waxaan kaa magangelayaa gaalnimo iyo baahi caydheed ayaan kaa magangelayaa wa acuudu bika min cadaabi alqabri waxaa kaloon kaa magangelayaa cadaabu alqabriga laa ilaaha ilaa anta adiga mooyaane ilaah kale ma jiro eh, ducadii saddex iyo siddeetanaad baynu halkana ku duubaynaa insha allahu tacaala waana waktigii rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu akrisanaya waxay ahayd gobolku markuu dhaco iyo waagu markuu beriyo ayuu nebigu akhrisanayay ducooyinkan aynu ku guda jirno eh, wuxuu nebigu ku ducaysan jiray o odhan jiray ilaahayna ugu wardiyi jiray xasbiya allahu laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakkalt wa huwa rabu lcarshi alcadiim sabca maraat wardiga uu ilaah jala jalaaluhu kalsoonidiisa oo dhan u dhiibanayo wuxuu ku dhawaaqi jiray toddoba jeer aroortii iyo toddoba jeer oo gabalkiia xasbi allah allahaygaa igu filan laa ilaaha illaa huwa ilaahay mooyaane ilaah kale ma jiro caleyhi tawakaltu isagaan taladaydii oo dhan ku aaminoon u dhiibtay wa huwa rabu alcarshi alcadiim rabbigay waxa weeyaan allaha abuuray oo ehelka u ah carshiga weyn ee waasacnaanta badan leh allaha abuuray weeyaan rabbigay ducadii afar iyo sideetanaad allahuma inii as'aluka alcafwa walcaafiyata fi اdunya wاlaakhira allahuma inii as'aluka alcafwa walcaafiyata fi اdunya wاlaakhira allahuma inii as'aluka alcafwa walcaafiyata fi diinii wadunyaaya waahlii wamaalii allahuma astur cawraatii waamin rawcaatii allahuma axfidnii min bayni yaday wamin khalfii wacan yamiinii wacan shimaalii ومن فوقي وأcuudu بcظمaتika an اغtاla min taxtii xadiidka aan carabka mariyey abu da-uud iyo ibnu maaja ayaa soo saaray waxaanad ka eegtaa صaxiix ibnu maaja صafxadda laba maxaanku saddex saddex boqol iyo labayo soddon maxaanku dhaha mujaladka labaad ducadan macnaheedu wuxuu noqonayaa allahayow waxaan ku weydiisanayaa alcafwa waalcaafiya saamaxaad iyo cafi iyo caafimaad baan ku weydiisanayaa fi dunya waalaakhira inta adduunyada la joogayo aakhiraba ilaahayow cafi iyo caafimaad baan ku weydiisanayaa allahuma innii asaluka alcafwa waalcaafiya allahayow cafi iyo caafimaad baan ku weydiisanayaa fii diini wa dunyaaya adduunyaday diintayda iyo adduunyadaydaba iyo wa ahli ehelkayga wa maali iyo mulkiga iyo maalkayga intaba ilaahayow inaad ii caafido cafina aadiisiisa ayaan ku weydiisanaya allaahuma astur cawraatii ilaahayow cawradayda iyo ceebtayda ii qariyo iyo astur wa aamin rawcaatii argagaxayga iyo eh, cabsidana allahayow iga ammaangeli oo iga nabadgeli allaahuma axfidnii allahayow ilaali min bayni yadayi hortay wa min khalfi iyo gadaal wa can yamiini iyo midigtay wa can shimaali iyo bidixdaydaba wa min fawqi iyo dushay intaba allahayow iga igu badbaadi wa acuudu waxaan kaa magan gelayaa bicadamatika weynaantaada ayaan magan u ahay waxaan ilaahayow weynaantaada ka hoos joogaa an uqtaala in la idhagro oo la iga gano oo laiga laiga dilo min taxtii adimadayda hoostood inay dhibaata iga gaadho ayaan ilaahayow kaa magangelayaa miino ila booda iyo abeese qaniinta iyo halaq igu soo baxa iyo intii waxyeello geysato addimadayda hoostayda kasoo hoostooda ka iman karo oo dhanba allahayow allahayow iga badbaadi cadamadaadan kugu weydiisanaya intaa kolkaad tidhaahdo haddana waxaad odhanaysaa ducadan kaloo shan iyo siddeetanaad allahuma caalima algaybi waashahaada faatira asamaawaati waalard رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن, أغت وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم ترمذي أي ورنا يا أبو داود نوا ورنا يا صحيح الترمذي أنا واحد كيليسا mujaladka saddexaad boqol laba iyo afartan allahuma caalima algaybi washahaada allahuma allahayow caalima algaybi yaa caalima algaybi washahaada in muuqata iyo in qarsoonba allaha caalimka u ahow faatira asamaawaati waalardi yaa faatira asamaawaati waalard allaha taagay ee abuuray samooyinka iyo dhulkow rabba kulli shayin wa wamaliika allaha rabbiga u ah shay kasta oo mulkigiisa lahow ashhadu an laa ilaaha ilaa anta adiga waxaan qirayaa adiga mooyaane ilaah kale inaanu jirin acuudu bika min shari nafsii allahayow waxaan kaa magan gelayaa nafta aad igu abuurtay iyo ruuxda aada igelisay sharkeeda ayaan kaa magan gelayaa wa min shari shaydaani shaydaanka sharkiisaan kaa magan gelayaa wa shirkihi shirkigiiyo gaalnimada uu la wareegayo iyo aafada uu la wareegayo shirkiga ah ayaan kaa magan gelayaa wa an aqtarifa waxaan kaa magan gelayaa inaan usoo shaqeeyo calaa nafsii naftayda inaan usoo gurubsadoon usoo qaato suu-an waxaan danteeda ahayn oo xumaan ah inaan naftayda u shaqeeyo oo ay hadhow eedi ka gaadho ayaan ilaahu kaa magan gelayaa aw ajurahu ama inaan suugaa iyo xumaantaa usoo jillaabo ilaa muslimin nin muslima inaan ula soo galo dhibaato oon aafa iyo shar ula imaado ama aan naftayda u kasbo ayaan ilaahu kaa magan gelaya ducadii lix iyo sideetanaad bismi illaahi aladi laa yaduru maca maca ismihi shayun fi lardi walaa fi lsamaai wahuwa asamiicu alcaliim halaatha maraat ducadaana saddex jeer ayuu nebigu akriyay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxaana inoo warinaya axmed baa wariyey abu daawuud baa wariyey tirmidi baa wariyey ibnu maajah baa wariyey culimo aada u badan baa xadiidkaas soo saaray saxiix ibnu maajah baanad ka helaysaa tirmidigana waad ka heliy insha allah mid walba safaxaadka uu kuugu qoray kitaabka bismi illaah magaca allaan cuskaday actamidu biismi illaah magaca alle ayaan cuskaday alladii allahaasoo laa yaduru aanu dhibaato geysan karayn maca ismihi ma haddii magaciisa la wato shay-un shayna aanu dhibaato geysan karin fil ardi oo dhulka ku nooli walaa fi samaa'i ama samada jooga waxaanu dhibaato u geysan karayn qofka magaciisa magaca la wata bisinka aan loo soo mari karaynin wa huwa alle assamiicu alcaliim allaha maqle ee cilmiga badan ayaan cuskaday isamkiisa isamkiisa haddii la cuskado makhluuqaadka kaleoo dhan awooddu ay ka baahayso ee aanay waxba geysan karayn ducada toddoba iyo siddeetanaad wuxuu nebigu odhan jiray saddex jeer raditu biاllahi rabba wabiاlislaami diina wabimuxammadin sala allahu calayhi wasalama nabiya halaatha maraat raditu biاllahi rabban waxaan ogolaaday oon raalli ku ahay inuu rabbi alleh rabbi ii yahay inuu rabbi yahay taas anigu raalli baan ku aho mabsuud baan ka ahay wa bilislaami diinan islaamnimadana inaan diin u qaato raalli baan ku ahay wa bimuxammadin rasuula wa radiitu waxaan kaloo raalli ku ahay bimuxammadin nebi muxammed waxaan raalli uga noqday rasuula nebiyan inuu nebi ahaado oo nebigii ilaahay noqdo hanii-an baan leeyahay hambalyaan u leeyahay taana raalli baan ku ahay ilan cidun unbuu ilaahay soo diran laama wada soo dirteen khalqige hadduu nebi moxamed siiyey hanii-an baan u leeya raalli baan ka ah ducada sideed iyo siddeetanaad wuxuu nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astakiisu aslix lii sha'nii kullahu walaa takilnii ilaa nafsii darfata caynin xaakim baa wariyey wawaafaqahu dahabiyu xaakim baa wasaxaxahu xaakimna wuxuu odhanaya waa saxiix imaamu dahabina waa ku ayiday xadiidkaasu inuu saxiix yahay yaa xayu yaa qayuum ilaaha nool oo khalqigiisa heeganka u ah oon mar keliya caajisayno biraxmatika astakiisu naxariistaada waasaca ah ayaan gurmad kugu weydiisanaya naxariistaadaan gurmad iigu soo dir ku leeyahay aslix lii sha'nii allahayow xaajadayda iyo arrimahayga allahayow ii hagaajiyo oo isugu kaydo berrid kullahu dhammaan danta aan leeyahay iyo xaajooyinkayga wanaagsan ilaahayow isugu kay hagaaji walaa takilnii allahayow ha igu sii daynin oo ha ii hai ha ii wakiilanin ilaa nafsi naftayda farfata caynin daqiiqada ma second inta indho il inta la isku qabto la kala qaadi karo il biligteed allahayow naftaydan ha igu sii daynin way ila hallaabaysaayo way halaagaysaay ina annafsa la ammaaratun bisuu sida ilaahay qur-aankiisa ku sheegay ilaahay ow sakan keliya naftayda hay ugu fasixin ducadii sagaal iyo sideetanaad wuxuu nebigu odhan jiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh hadday mina subax tahay wuxuu odhan jiray asbaxna asbaxa almulku lilaahi rabbi alcaalamiin allahuma inii asaluka khayra hada alyowm fatxahu ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وهذا صبح تهيوي هذا قبل تهينا وحورا شري أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحه خير هذه الليلة فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه waacuudu bika min shari maa fiihi wa shari maa bacda oo halkaa asbaxna ah inbaa amsaynaa lagu bedelayaa wey asbaxnaa subaxaysanay waan waaberiisanay oo indhihii kala qaadnay oo waabaa noo beriyey waasbaxa almulku lilaahi rabbi alcaalamiin dhammaan mulki oo dhamuna rabbi ayuu u waaberiistay oo cid lalahi oo la sheeganayso oo ku haysataa ma jirto rabbiba iskale wax alaaliya waxa waagaasi u daalacay oo dhanba allahuma inii asaluka allahayow waxaan ku baryi khayra haada alyowm ayaantan dhalatay khayrkeed fatxahu waxaan ku weydiisan ka bedelo fatxahu futuuxaadkiisa iyo allahayow wanaagga aada aad khalaa'iqda u furayso inaad wax iga siiso wa nasrahu hiilimaadkaaga ilaahayow aada hiilinayso iyo gargaarkaagaan ku weydiistay wa nuurahu maalintan iftiinka ku sugan nuuraliimaanka aada qaybinayso wa barakatahu ayaantan barakadeeda wa hudaahu maalintan hanuunka la socda ayaan ilaahu ku weydiisanaya wa acuudu bika rabbi o waxaan kaaga kaa magan gelaya min shari maa fiihi maalintan wax allaaliyo wixii sharka ku jira wa shari maa bacdahu ayaantan sharka ka dambeeya oo dhanna ilaahay waan kaa magan gelaya ducadii sagaashanaad asbaxnaa calaa fitrati alislaam wacalaa kalimati alikhlaas wacalaa diini nabiyina muxamadin sala allahu calayhi wasalam wacalaa milati abina ibraahima xaniifan muslima wamaa ana min almushrikiin ducooyinkan aynu aqrinayno dhammaantoodba fadaa'il baa kusoo arooray rasuulkeenu uu ka warramay waktigaan inoo saamaxaynin kutubaha waaweyn baa ka daalacan doontaa ninkii nasiibo hela waxaan se hadda u jeednaa un inaan ducadii qaybsino walaalaha muslimiinta oo ay u sahlanaato qof kasta oo guri jooga iyo qof kastaoo gaadi la soconaya qof kastaoo hawl sahlan haystaaba inuu ka bogan karo oo goorya ayaan ilaahay xidhiirkiisa uu laasimo oo rabbi xidhiirkiisa aanu mar keliyaba ka kala goyin oo qofka mu'minkii uu noqdo qof caabid ahoo daakir oo gori ayaan dikriga ilaahay carabka ku haya waxaa kuu suurto gelinaya haddaad dikriga iyo awraadda rasuulka aada laasimto waktigaaguba wuxuu noqonaya wakti wada cibaada insha allah ducadan sagaashanaad macnaheedu wuxuu yahay asbaxnaa subaxaysana waa waabariisana calaa fitrati alislaam abuurkii islaamnimo iyo diintii islaamnimo annagoo ku sugan ayuu waagii noo beriyey wa calaa kalimati alikhlaas kelmaddii ikhlaaska iyo tawxiidka ayaan ku waabariisanay wa calaa diini nabiyina muxamadin waxaan ku subaxaysanoo ku waabariisanay diintii nebi moxamed noo keenay wa calaa millati abina ibraahiima diintii nebi ibraahim ayaanu haysanaayoo ku waabariisanay ibraahimkaas xaniifan xaalu yahay mid ka leexday diimaha qaldan oo dhan musliman xaalu yahay mid ilaahay u hogaansanaa wamaa kaana min almushrikiin nebi ibraahim ma ahayn ilaahay mid uu shariig yeela calayhi salaam ducada kow iyo sagaashanaad subxaana allahi wabixamdihi mi-ata mara boqol jeer ayaa wuxuu qofka mu'minka odhanaya markuu waagu beriyo subxaana allahi wabixamdih subxaana allahi wabixamdih subxaana allahi wabixamdih boqol jeer ayuu sidaa odhanayaa haddaba leeg xadiidkaana waxaa warinaya culimo badan oo imaam muslim uu ka mid yahay ayaa warinaya mahad subxaana allah ilaahay baa na sahan wabixamdihi mahadna waan raacinayaa ilaahay baa mahadna leh ducada labiyo sagaashanaad waxay noqonaysaa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wahuwa calaa kuli shayin qadiir cashara maraat toban jeer ayaad intaa odhanaysaa aw mara waaxida cinda alkasali ama hal mar goortaad caajisan tahay oonad wada qaadi karaynin intaa soo wardiya hal mar ayaad ku koobsan sida afdalkiina waa toban jeer inaad tidhaahdo nisaa-i ayaa warinaya xadiidkaas waa kow laa ilaaha ila allahu waxda ilaahay mooyaane ilaah kale ma jira kelidii un weeyaan laa shariika lahu ilaahay wax ilaahnimo la wadaagaahuna ma jiro lahu lmulku isagaa mulkiga iyo adduunka oo dhanba leh iyo inta la aanaysto oo dhanba walahu alxamdu mahadna alla iskale huwa calaa kulli shayin qadiir shay kastana ilaahay kii awoodo weeyaan ducada saddex iyo sagaashanaad ama wardiga saddex iyo sagaashanaad iyo dikriga bacda salaata subax iyo gobolku markuu dhacayo la aqriyayo waxay odhanaysaa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir mi-at mara ida asbax boqol jeer ayuu odhanayaa marka uu waaberiisto gobolku markuu dhacona boqol jeer ayuu odhanaya waa sida ugu afdalsan ducada afar iyo sagaashanaad waxay nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam allahi سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة kalimaatih allahu akbar الله maraat idaa asbaxa إذا jeer buu odhan jiray kolka waagu baryo subxaana allahi wabixamdi mahad subxa ilaahay baana sahan mahadna allanugu daraya cadada khalqihi inta makhluuqaad uu abuuray tiradooda in la eg baan tasbiixsanaya wa ridaaa nafsihi naftiisu intay raalli noqoto oo dhan baan u tasbiixsanaya wazinata carshihi quruxda carshigiisu intay leeg tahay wazinata carshihi miisaanka ziinata haddaad tidhaahdo ya-sa raacisana waa qurux wazinata carshihi carshigiisa miisaankiisa oo in la eg ayaan u tasbiixsanaya tasbiix la eg oo la qiima ah wa midaada kalimaatihi cilmigiisa khadkii lagu qori lahaa intuu la egyahay in la eg baan rabbi u tasbiixsanaya اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وcamala mutaqabala idaa asbaxa hal mar butaan odhanaya waa ducadii shan iyo sagaashanaad allahuma inii as'aluka allahayow waxaan ku baryayaa cilman naafican aqoon iyo cilmi anfaco waxtar leh warisqan طayiban arsaaq wanaagsan wacamalan mutaqabala iyo camal wanaagsan oo la aqbalo ilan camal aan wanaagsanayn ilaahay ma aqbale ina allaha tayibun laa yaqbalu ilaa tayiba marka camalkan la aqbalaya waa un camal tayiba sida xadiidkaa kaleba uu sifeeyey marka camal tayibahood aqbasho ilaahay iwaafaji ducada lix iyo sagaashanaad astakfiru allah wa atuubu ilayh mi'at mara fi lyowm qofka muslimkiihi boqol jeer inuu maalintii istakfirlaysto yidha astakfir allah waatuubu ilayh astakfir allah waatuubu ilayh oo maxaad ka faa'iideysaa adiga dee qur-aanka yaqaano oo ilaahay wuxuu ina faray inaynu istakfirlaysano faa'iidooyinka laga helayana waxaa ka mid a istakfiruu rabbakum inahu kana gafaara yursil الsamaءa عalaykum midraara wayumdidkum bamwaali wabaniina wayajcal lakum jannaati wayajcal lakum anhaara maa lakum laa tarjuuna lilahi waqaara marka istikfaartu waa miftaax alarsaq miftaax alraxma miftaax altawba waxyaalaha qofka bini aadmigii u baahan yahay dunida intuu joogo mafaatiixda iyo dabinka lagu soo xidho ayay noqotay waxaa kaloo nabigu odhan jiray acuudu bikalimaati illahi taamaati min shari ma khalaq halaatha maraat idaa amsa acuudu bikalimaati illah ilaahay kalaamkiisa iyo kelimaadkiisaan magan gelayaa attaamaati aan nuqsaanta lahayn ee dhamayska min kulli min kulli min shari maa khalaq makhluuqaadku abuuray oo dhan sharkooda ayaan ilaahay kalimaadkiisa aan magan ugu ahay ducadii ugu dambeysay oo waktiga aroortii iyo gobolkii ahayd waana ducadii sideed iyo sagaashanaad nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray allahuma salli wasalim calaa nabiyina muxamadin cashra maraat salliga nebiga ayuu qaadi jiray ilaa iyo toban jeer ayuu nebigu yani salliga nebiga uu inagu tarbiyeeyey in lagu saliyo rasuulkeena moxameda salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi intaa waxaa noogu dhammaaday adkaartii iyo dacooyinkii aynu ka baranay xabiibkeena moxameda salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo aynu rabbigeena kula xidhiidhaynay jala jalaaluhu oo abeenkii iyo aroortii loo baahnaa qofka muslimkii inuu laasimo oo wardi ka dhigto waxaan halkan ka gelaynaa xidhmadii siddeed iyo labaatanaad waxay ku saabsan tahay adkaar annowm qofkii maalin oo dhan waa soo tabcayey maalin oo dhan waa soo rafaadayey intii awraad iyo salaado iyo ducooyin oo dhan buu soo akhriyayey tacabkii adduunyaalow raacinayey gabalkiibaa dhacay dadkii baa kala hoyday aqalkiisii buu aaday gogashiisii buu sallaxdo diyaarsaday wuxuu isu diyaarinayaa inuu seexdo ilan markuu toosay baynu ka bilownay camalka ilaa iyo hadda waxaynu kusoo gunaanadaynaa markuu seexdo iyo markuu sii seexanayo siduu yeeli lahaa nolosha oo dhan meel allaaliya meel ay diintu ka maqan tahay oo ducooyinku ka maqan yihiin oo akhlaaqda rasuulku ay ka maqan la ilaabay ma jiro waa yahay marka hadda waxaynu gudagelaynaa markaad sii seexanayso awraadda iyo dikriga la akristo ee rabbi kugu salaamo yeelayo ilaahay kugu badbaadinayo oo aafooyinka intaa wareegaya habeenkii ee bini-aadmiga sharka la doonaya ayuu ilaahay kaaga badbaadinayaa waxaana lagaga bilaabay oo nebigeenu yihi calayhi salaatu wasalaam waana qeybtii qaybtii maxaanku idhaha ducadii sagaal iyo sagaashanaade aadaabtan bal hadda daawo wuxuu nebigu yihi goorta qofka mu'minka ihi uu gogoshiisa aado wuxuu isku qabanayaa labadiisa gamcood ayaa sidii ruux ducaysanaya oo kale uu dhinacyada isu saaro ayuu labada kaf iyo labada baabaco ayuu isku barbar qabanayaa uma yanfusu fiihimaa markaasuu qur-aankan ku tufayaa qur-aankan ku aqriyayaa fayaqra'u fiihimaa markaasuu ku aqriyayaa aayadahan soo socda isagoo sidii wax ducaysanaya oo kale gacmaha isa saaray ayuu afka u yaro dhoweynayaa aayadahan qur-aankaa buu gacmihiisii ku aqriyayaa markuu aayadahan aqriyo ayuu jidhkiisa marinayaa ku masaxayaa intii uu ka gaari karaya waxaanu ka soo bilaabaya xagga madaxa hoos baana usoo daadejinayaa jidhka intuu ka gaari karayo ayuu akriyayaa min saddex jeer hal mar buu israacinayaa qul huwa allah qul acuudu birabi lfalaq qul acuudu birabi nnaas markaasuu in yaroo maxaan ku dhaha neefa ku afufaya gacmihiisa uu ismarinayaa mar labaad buu sidaa yeelayaa mar saddexaad ayuu sidaa yeelayaa sidaasaa markaa eh, maxaan ku dhaha xijaabkaasi ugu xidhmaya oo ilaali ilaashimahaas rabbi jala jalaaluhu uu ugu adkaynaya waxa ugu horeeya markaa u aqriyaya sidaan sheegnay waa qul huwa allah waxa uu ku xigsiinaya qul acuudu birabbi alfalaq wuxuu ku xigsiinaya qul acuudu birabbi nnaas saddexdaas suuradood oo mucaawidaadka la yidhaahdo lagu maganaagalo ilaahay ayuu aqrisanayaa saddex jeer buu kolkaa gacantiisii ku akriyaya uma yamsaxu markaasuu marinaya bihimaa labadiisii baabaco mastataaca min jasadihi inta uu ka gaadhi karo awoodo jidhkiisa kale oo dhan ayuu marinaya yabda-u bihima labadii gamcoodoo qur-aanka uu ku akriyay wuxuu ka soo bilaabaya calaa ra'sihi wa wajhihi madaxa iyo wejiguu kusoo horreysiinaya wamaa aqbala min jasadihi iyo jidhka inta xagga hore marsan ee laabta iyo intaa ah ayuu marka hore ku masaxaya dhabarka wixii uu ka gaadhana waa dembaysiinaya intaa markuu isku xijaabo wuxuu haddana akrisanayaa sida rasuulkeenna ka sugnaatay aayatul kursiga aynu soo akrinay ee aynu soo baranay ayuu akrisanaya qofka mu'minkee sii seexanaya aayatul ayuu carabka marinaya aayatul kursigana waa inagii soo akrinay waxaa kaluu qofka muslimkii akhrisanaya labada aayadood ee ugu dambeeya suuratu suuratu lbaqara oo nabigeenu yihi salawaatullaahi wasalaamu caleyh axadka akriya labada aayadood ee suurat lbaqara ugu dambeeya habeenkii markuu sii seexanayo kafataa labadaasaa wax walba kaga filanba marka wax allaaliya wixii qofka bini aadmiga uu ka cabsanayay labadaasaa kaga filan cibaadadii saqda dhexaa hadduu uu kici kari waayo labadaasaa kaga filan dikrigii oo dhan waxaa laga yaabaa labadaas inay kaga filaadaan sida rasuulku inoogu waasiciyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh labadan aayadood ee suuratulbaqara ugu dambeeyana fadaa'il badan iyo ducooyin badan baa ku sugan هدي أن عرب كمريوح waxaan rabbiga جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين waa labada aayadood oo suurat albaqara ugu dambeeya ninkii akrista way ku filan yihiin ayuu rasuulkeenu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh wardigii boqol iyo labaad waana qeybtii hurdada iyo jiifka ku saabsanayd nebigu wuxuu odhan jiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh hurdo markuu u diyaar garoobayo bismika rabbi wadactu janbii wa bika arfacuhu fain amsakta nafsii faarxamha وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين باسمك ربي وضعت جنبي magacaagasaan ayaan rabbiyow dhinaca dhulka u dhigay oon ku dhigay oo magacaagaan ku seexday wa bika arfacuhu dhinacayga magacaagaan ku soo rafcinayaayo magacaagaan ku soo toosayaa anigoo anoo qaadaya fa in amsakta nafsi allahayow haddaad nafta sidaa ku qibdooto oo ay sidaa igaga galbato farxamhaa ileen adiga alahoo cidi kulama ahee waad qaban kartaayoo anigoo hurdaanay sooba noqon karine allahayow u naxariiso naftayda hadday sidaa ku tagto wa in arsaltahaa allahayow haddaad soo dayso jasadkii ku soo celisana faxfadhaa ilaahayow ilaali oo macsiyo iyo waxaanad ogolayn ka ilaali oo ilaahayo waxaad ku ilaalisaa bimaa taxfaduhu waxaad ku ilaaliso bihi cibaadaka saalixiin addoommahaaga wanaagsan sidaad u ilaaliso allahayow taydana u ilaali allaahuma innaka khalaqta nafsii waa wardigii boqol iyo saddexaad oo cindii wakhtiga la seexanayo isna ku saabsana wuxuu nabigeenu odhan jiray calayhi salaatu wassalaam allaahuma innaka khalaqta nafsii wa anta tawafaaha laka mamaatuha wa maxyaaha in axyaytaha faxfadha wain amadtaha faغfir laha allahuma inii as'aluka alcaafiya allahuma inii allahuma inaka allahayow adigu khalaqta nafsii naftayda adaa abuuray wa anta tawafaaha adigaa oobsanayoo dili doona laka mamaatuha adigaa dilkeeda leh wa maxyaaha nolosheeda adaa leh in axyaytahaa naftayda haddaad noolayso faxfadhaa ilaahay ow ilaali in amadtahaa haddii aad dishana faakfir lahaa ilaahay ow saamax allaahuma inii as'aluka alcaafiya ilaahow caafiyo iyo caafimaad baan ku weydiisanayaa waxaa xadiidkaas soo saaray muslim ayaa soo saaray axmedna waa soo saaray halkaasaa casharkeenna boggani ugu dambaysa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخوتي الأعزاء عشر كينا maantuna wuxuu ka bilaabanayaa bogga saddex iyo toddobaatanaad ee kitaabka xisnulmuslimka la ydhaah waana ducada boqol iyo afraad oo ku jirta qeybta hurdada marka loo diyaargaroobayo la akhrisan lahaa waxaanay ducadaasu tilmaamaysaa sida nebigeenna laga wariyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kitaabka abu daawuudkiiyo tirmidigana ku xusan inuu nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam allahuma qinii cadaabaka yowma tabcasu cibaadak halaatha maraat allahuma qinii allahayow iga badbaadi cadaabaka cadaabkaaga rabbiyow iga badbaadi yowma tabcasu cibaadak maalinta aad addoommaha soo saarayso ducadaasina waxay ku beegan tahay markaad dhinaca iyo dhabanka dhulka dhigto eed baabacada midig iyo dhabanka midigiisa saarto ee dhinacaagu dhulka qabsado ayaad adigoo dhabanka gacanta ku haya aqriyeysaa allaahuma qinii cadaabak allah allahayow cadaabkaaga iga kori iga badbaadi yowma tabcasu cibaadak maalinta aada addoommahaaga soo bixin doonto halaatha maraatin saddex jeer ayaad sidaa ku celin doontaa inshaa allah ducada boqol iyo shanaad wuxuu nebigu odhan jiray markuu hurdada u qababaashanayo bismika allaahumma amuutu axyaa bismika allaahumma allahayow magacaaga ayaan amuutu wa axyaa dhimasho iyo geeriba waxaan gayaa magacaagaan ku gelayaayo magacaagaan ku noolaan oon ku dhimanayaa ducada kow boqol iyo lixaad wuxuu nabigeenu aqrisan jiray saddex iyo soddon jeer subxaana allah saddex iyo soddon jeer saddex iyo soddon jeer alxamdulilah iyo saddex iyo soddon jeer allahu akbar may afar iyo soddon jeer allahu akbar boqolkaa buuxa ayuu aqrisan jiray culimada qaarkoodna waxay yidhaahdaanba wardi faatima ayaa u yaqaaniino waa ducadii uu rasuulkeenu siiyey wardigii uu nebigeenu siiyey faatima azahraa binti rasuulillaahi radia allahu tacaala canhu wa sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam nebigeenna iyo alle nabadii naxariis allaha yeelee gabadhaa uu dhalay ayaa u timi iyada oo adeeg doonaysa iyo gacan yare ayay nebiga u timi waxay ku tidhi rasuulkii allow gacmihii way imudhxeen sidii aan u ridqaayay midxinka ayaa gacmihii daaleen waa gaatiraysteen rasuulkii allow shaqaalahoo xigasi shaqaalaan doonaya kolkaas buu rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wax kaaga nasiib badan shaqaale ma kuu sheegaa oo ilaahayna kuugu gargaaro shaqadaada maalinta soo socota ilaahay kuugu fududeeyo ma ku baraa markaasay ka dalbatoy tidhi haayo ibar wuxuu nebigu u sheegay inay toboqolkaa jeer wardigaa qaadato kolkaa ilaahay daalkii maalintii hore soo gaadhay iyo hawsha maalinta dambe soo socotaba ilaahay waa kaga fududaynaya xadiidkaana haddaad sahal moodeyso bukhaari iyo muslim baa warinaya waa boqolkaa jeer ayuu tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta aqriyayaa subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar saasuu odhanaya ama mid walba gaar ahaantiisa uu kala googoynayaa mid walbana saddex iyo soddon jeer allahu akbar tana afar iyo soddon jeer bukhaari iyo muslim ayaa masaladaa warinaya wey ducada boqol iyo toddobaad waxau nabigeenu tilmaamo aqriyay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh allahuma raba asamaawaati asabci waraba alard waraba alcarshi alcadiim rabbana waraba kuli shay faaliqa alxabbi wannawaa ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء waanta albaطinu falaysa dunaka shay aqdi cana addayna wagnina min alfaqr ducada muslim ayaa kitaabkiisa ku soo saaray xaalatu nowmka markuu sii seexanayo ayuu rasuulkeenu aqriyay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh macnaheeduna wuxuu noqon allaahuma raba asamaawaati asabc allaha rabbiga u ad samaawaadka toddobada ahow warabba alardi allaha dhulka u rabbiga ahow warabba alcarshi alcadiim carshiga weynaanta badan rabbigoodow rabbanaa warabba kulli shay annaga rabbigayo iyo inta kale rabbigoodow faaliqa alxabbi waannawaa ininta iyo midhaha kii dhambale ee dilaaciyo markay soo baxayaan wa munzila altawraati waalinjiili waalfurqaan kutubaha waaweyn ee tawraat iyo injiil iyo furqaan allaha soo dejiye acuudu bika min shari kulli shayin allahayow waxaan kaa magan gelayaa shay kasta sharkiisa shaygaasoo anta adigu aakhidun aada qabato aada hayso binaasiyatihi foodiisa iyo tasarufkiisa allahuma anta alawalu allahayow kii horreeyey baa tahay falaysa qablaka shay-un wax kaa horreeyeyna ma jiraan wa anta alaakhiru allahayow kii gebagabayn baa tahay falaysa bacdaka shay-un wax kaa dambaynayaa ma jiraan wa anta alaahiru ilaah awood iyo ilaahnimo ku muuqda waa tahay falaysa fawqaka shay-un wax kaa sarreeya ma jiraan wa anta albaatinu ilaah daata ahaan u qarsoon baa toon maanta indhuhu qabanayn falaysa duunaka shay-un wax kaa dhowina ma jiraan aqdi cana addayna allahayow amaahdiyo gashiga naga bixi waqninaa min alfaqri ilaahow faqriga iyo baahidana naga baahi tir oo aqniyo naga yeel oo hodan naga dhig ducadan kalena waxa weeyaan ducadii boqol iyo sideedaad waxaanu nebigu odhan jiray marka uu sii seexanayo alxamdu lilahi aladii accamanaa wasaqaanaa wakafaanaa wa aawaanaa fakam minman laa kaafiya lah fakam minman laa kaafiya lahu walaa mu'wiya xadiidkaa kalena muslim ayaad kitaabkiisa ugu tegi doontaa insha allahu tacaala waxaanay macnihiisu noqonayaa xadiidka alxamdu lilah mahad alla iska leh alladii allihii oo atcamanaa na quudiyey oo na arsaaqay wasaqaanaa oo na waraabiyey wa kafaanaa oo nagu filaaday wa aawaanaa oo na xerogeliyo meelaan uhoyana na siiyey fakam min man laa kaafiya lah alla badanaayo badanaa nin ilaahayna ka tegey cid uu magansadana waayey walaa mu'wiya cid hoysa oo magangelisa oo guri geysana ilaahay kolkuu nacay cid kale oo kaalintii u buuxisala alla badanaa addoonka sidaasi ducadii sagaal boqol iyo sagaalaad wuxuu nebigu ku ducaysan jiray markuu sii seexanayo allahuma caalima algaybi washahaada faatira asamaawaati walard raba kuli shayin wamaliki ashhadu an laa ilaha ilaa anta acuudu bika min shari nafsii wamin shari shayطaani wa shirkih waan aqtarifa ilaa nafsii suu'a aw ajurahu ilaa muslimin ducadaana waxaynu kusoo maray adkaartii sabaaxiga iyo masaa'iga waxaana wariyey baynu nidhi abu daawuud iyo tirmidi ayaa kutubahooda kusoo warinaya macnaheeda inkastoon hore u sheegnay misna waa loo baahan yaha aan sheegno wuxuu nebigu odhan jiray allahuma allahayow caalima algaybi washahaada yaa caalima alkaybi washahaada in qarsoon iyo in muuqata ilaaha cilmigooda ogow faatira asamaawaati waalardi allaha cirkaya dhulka taagaya abuurayow rabba kulli shayin wamaliiki shay kasta allaha u rabbigaa ee mulkigiisa sheeganayeelahow ashhadu an laa ilaaha ilaa anta waxaan qirayaa adiga mooyaane ilaah kale inaba jirin acuudu bika min shari nafsii allahayow waxaan kaa maga kaaga maganahay allahayow acuudu bika allahayow waan ku magansanayaa min shari nafsii naftayda iyo sharkeeda allahayow iga badbaadi wa min shari shaytaani wa shirki shaydaanka iyo shirkigiisa allahayow iga badbaadi magan baan kaaga ahay wa an aqtarifa calaa nafsii suu-an allahayow waxaan magan kaaga ahay inaan naftayda u shaqeeyo waxaanay raalli ku noqonaynoo xun aw ajurahu ilaa muslimin ama shaygii xumaa inaan usoo kasbo oo usoo geliyo lasoo aan usoo jiido ilaa muslimin qof muslimahoo beri ah inaan dhibaato iyo usoo jiido waxaanu raalli ka ahayna ilaahayow taana iga ilaali wardiga boqol iyo tobnaad oo xaalatu noomka marka la seexanayo rasuulkeenu ku dadaali jiray waxaa ka mid a inuu aqriyo suuratu suuratu asajda aliflamim sajda ama aliflamim tanziil suuradda la yidhaahdo ayuu aqriyi jiray wa tabaaraka aladii biyadihi lmulku waxaa kaloo aqriyi jiray tabaarak suuratu lmulk ayuu nabigeenu aqriyi jiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh fadaa'ilna labadaas suuradood akhriskooda nebigu waa u sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kutubaha lagu waasiciyey ayaynu ka raadsan doonaa insha allahu tacaala wardiga boqol iyo kow iyo tobnaad oo waktiga hurdada nebigu uu aqriyi jiray waxaa ka mid ah allahuma aslamtu nafsii ilayk wafawadtu amrii ilayk wawajahtu wajhii ilayk waalja'tu tu ilayk رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت maalin maalmaha ka mid a ayuu rasuulku wuxuu berayay ducadan saxaabadiisa ridwaan ullahi calayhim markaasaa sayid cumar wuxuu maagay inuu hadda inuu qaybo isti istijaabiyo dabadeedna nebiga ayuu ku dul aqriyay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh halka ugu dambaysa aamantu bikitaabika aladii anzalta wabinabiyika wabinabiyikadaasa wuxuu cumar ku bedelay wabirasuulika aladii arsalta ayuu ku bedelay markaasuu nebigu yihi laa wabinabiyika baan kuu mariyay halkaas sidaa usax oo iyadoo wabinabiyika iyo wabirasuulika ay isku meel un tegayaan ayaa haddana lafdigii rasuulku ku dhawaaqay baa laynagu addoonsanayaayo waxaa la leeyahay sidaa haweydaarinina allahuma allahayow aslamtu nafsii ilayka allahayow naftaydii waan ku hogaamiyey waan qasbayaa waxaan ku dadaalayaa inay amarkaaga raacdo wafawadtu amrii ilayka arrinkaygiina waan kuu bandhigayoo xaajaadkaygii waan kuu sheegtay wawajahtu wajhii ilayka wejigaygiina adigaan kuu soo jeediyo ilaahyo kale oo dhan waan kala hanweynaaday wa alja'tu dahrii ilayka dhabarkaygiina adigaan magan kaaga dhigay oo ilaahow magangeli baan ku leey waxaan sidaa u yeelay ragbatan anigoo xiisa u qaba oo jecel naxariistaada wa rahbatan anigoo cabsanaya ilayka adiga allahayow adiga waan ku jeclahay oo naxariistaadaan rabaa ciqaabkaagana adiga waan ka baqanayaa markaa jacayl iyo cabsi wada jiro oan adiga kaa qabo ayaan sida u yeelay laa malja-a magangal ma jiro walaa manja meel lagu badbaadaahu ma jirto minka adiga lagaaga badbaadi ilaa ilayka in adiga lagaaga inaad adigu xaggaaga badbaado la weydiista mooyaane meel kale oo lagu badbaadayoon xaggaaga ahaynu ma jirto aamantu rumeeyey bikitaabika aladii anzalta kitaabka aada adigu soo dejisay allahayoon waan raaco rumeeyey wa binabiyika aladii arsalta nebigii nebi moxamed aha calayhi salaatu wasalaam oo aada noo soo dirtayna waanu rumaynay markaa rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam fa in mutta mutta calaa fitra cala alfitra haddii ducadaa aada akrisato oo sidaa u seexato oo aada ducadaa kusii khatinto dacooyinkaaga oo ilaahay sidaa kugu oobsado mutta cala alfitra adigoo shareecadii rabbi haysta ayaad wafaadayo ilaahay jala jalaaluhu uu ku waafajiyey xadiidka sidaasa waxaa waxaa warinaya bukhaari iyo muslim intaa waxaynu kusoo khatinnay wardigii iyo dacooyinkii wada jiray ee qofka mu'minkiihi looga baahnaa inuu akhristo marka uu sii seexanayo ilaahay hayna karsiiyo jala jalaaluhu xidmadii sagaal iyo labaatanaad oo ku saabsan adducaau idaa taqallaba leylan waxay ducooyinkana tilmaamayaan qofka muminkii hadduu yaro baraarugo oo dhinacu daalo oo dabadeedna isrog is yidhaahdo isaga oo markaa miyirkiisu taam yahayna isrogo caqligiisu kaamil yahay oo hurdadu aanay ka qara weyneyn oo maskaxdiisu ay baraarugsan tahay hadduu isrogo inuu dee un sidii bahaayimta labanlegdooda maahee waa inuu tasbiixsadaayo ilaahay u xasuustaayo awraad baa looga baahan yahay qofkaasi inuu la yimaado wardigaasna waxa ugu horeeyo rasuulku odhan jiray qofku markuu isrogo ee dhinaca hore daalo dhinaca kala doonaya inuu ku nasiyo wuxuu odhan jiray xabiibkeenu calayhi salaatu wasalaam laa ilaaha ila allahu waxdahu laa ilaaha ila allah alwaaxid alqahaar rab الsamaawaati wاlأrض wma baynahma alcaziiz اlgafaar xaakim baa warinaya oo dahabi baa ku waafaqay sixadiisa nisaa-i baa isna warinaya allahu lmustacaan calaa ma tasifuun marka macnihiisuna waxa weeyaan laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro alle mooyaane alwaaxidu ilaaha kelinimo u sifo ah alqahaaru ilaaha makhluuqaadkiisa dirqiyi kara oo dirqiya oo waxaanay rabin ku sanduleeyo yeeli kara sidaa ilaaha mooyaane ilaah kale ma jiro qofkii oon sidaa rabin buu ilaahay ku sanduleynayaa qofkii oo inuu gaboobe aan rabin buu ilaahay gaboojinayaa qofkii oo inay cira kasoo baxdo aan rabin buu ilaahay cira kasoo saaraya qofkii oo inuu soo jabo aan rabin oo adhaxda kasoo foorsan buu ilaahay foorarinaya oo dhabarka loosoo loo soo rogaya iyo intaa iyo badan oo qahri ah qofkii oo inuu dhinto aanu rabin buu ilaahay dilaya jala jalaalo oo dilkii lagu qahriyaya waa qahaar rabbi jala jalaalo allaha ma ilaha mooyaane ilah kale ma jiro rabu samaawaati waalardi laa ilaaha ila allah ilaahay mooya ilaah kale ma jiro rabu samaawaati waalardi rabbiga samooyinka iyo dhulka mooyaane ilaah kale ma jiro wamaa baynahumaa inta labadaa udhaxaysa ilaahooda mooyaane ilaah kale ma jiro alcasiizu ilaaha laga adkaan mooye ilaah kale ma jiro alghafaaru ilaaha dembi dhaafaha a ah mooyaane ilaah kale ma jiro ducadaasuu nebigu akrisan jiray markuu isrogayo hurdada xidhmadii eh, sodonaad waxay ku saabsan tahay ducaau lfazaci fi nnawmi waman buliya bilwaxshati allahu lmustacaan imisaa maanta qalaq iyo argagax iyo cobsi iyo hurda la-aan iyo ciil iyo maxaanku idhaha gurigii ay ku hagaagi laayihiin ay dhibaato ku haysaa haddii ay laazimi lahaayeen ducadan rasuulka rabbi jala jalaaluhu waa u jeer dhaafi lahaa dhibtana ilaahay waa ka kor qaadi lahaa sunnadaa rasuulkay dabaqeen buu ilaahay ku cafin lahaa oo ilaahay baa jala jalaaluhu u gargaari lahaa mar allaaliya markuu hurdada u hollado ayaa argagax iyo cabsi iyo baraayo dadka qaarkood lagu keenaya wixii lagaga badbaadi lahaa lagaga ducaysan lahaa weeyaan ducadani waana ducadii boqol iyo saddex iyo tobnaad waxaanay ku taallaa bogga sideed iyo sideed iyo toddobaatanaad ee kitaabkan aynu hayno wuxuu nebigu oran jiray ama ummadiisa baray marka fasax iyo argagax hurdada dhexdeeda aada dareento ama waxsho iyo cabsi aada sariirtiiba ku hagaagi kari weydo oo balaaya kuu khaahaayirto ducadii aad aqrisan lahayd أعوذ بكلمات الله تامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروني alla badanaa qof mu'minoo intay argagax ku dhacay oo hurdadii ladi waayey sariirtii ku gami waayey oo cabsi iyo argagax ka soo saareen intay ducada allaasimeen ilaahay jala jalaaluhu hurdo macaan oy ku raaxaystaan oo dabadeedna cibaadaystaan ilaahay sii acuudu bikalimaati illaah waxaan magansanayaa oon magan u ahay allah kelimaadkiisa attaamaati ee nuqsaanta lahayn waxaan ilaahay magan uga ahay oo asmaacdiisa iyo kelimaadkiisa aan ku magansan min qadabihi cadhadiisa ayaan ka maganahay wa ciqaabihi aarsigiisa iyo ciqaabtiisa ayaan ka maganahay wa shari cibaadihi addoomihiisa badan sharkood ayaan ilaahay uga maganahay wa min hamazaati shayaatiini khaayiraadiiyo waswaaska ibliis ayaan ka maganahay wa an yaxduruunii inay iiba yimaadaan shayaadiinta iyo waswaaskooduba inay ii yimaadaan ayaan ilaahay uga maganahay ducadii kow iyo xidhmadii kow iyo soddonaad waxay ku saabsan tahay maa yafcalu man ra'aa alru'ya aw alxolm waad riyootay riyadii aada riyootay hadday riyo xun tahay oo kaa argagixisoo dhibaato kuu leh sida tan baad yeelaysaa waana ducadii boqol iyo afar iyo tobnaad ayay ku saabsan tahay oo ku beegan tahay wuxuu nabigeenu yihi calayhi salaatu wasalaam ninka hurdada ku riyooda ee riyo xuni ay kaga soo baxdo ha fadhiisto dabadeedna dhinaciisa bidix saddex jeer candhuuf yaroo fudud ha u tufo saddex jeer ha yidhaahdo candhuuf yaroo sidaasoo kale ah ha sameeyo dabadeedna dhinacii uu u hurday ha iska wareejiyo dhinaca kale ha u seexdo way kuusoo socotaa qodobka koowaad waxaad samaynaysaa yanfuthu wuxuu candhuuf yar u afuufayaa can yasaarihi bidixdiisa ayuu saddex jeer candhuuf yaroo fudud oo neef yar ila socoto ayuu kusii daynayaa qodobka labaad yastaciidu billaahi min ashaytaan acuudu billaahi min ashaytaani arajiim buu odhanayaa wa min shari maa ra'aa wixii uu arkayna sharkiisa ayuu ilaahay ka magangelayaa sidaana wuxuu yeelayaa saddex jeer iyana qodobka saddexaadna waxa weeye laa yuxadithu biha axadan hadday riyadu riyo baas riyo xun hadday tahay laa yuxadithu uga warami maayo bihaa riyadaa xun axadan ruuxnaba u sheegi maayo qodobka afraad yataxawalu wuu iska waa iska rogayaa can janbihi aladii kaana calayhi dhinacii uu u jiifayna way iska gediyayaayo dhinaca kale ayuu u jiibsanayaa qodobka shanaad yaquumu yusallii hadduu kari karo intuu istaago oo weysaysto ayuu tukanayaa in araada daalika sidaa haddii uu go-aansado sidaasaana usii weliba ajri badan oo ilaahay jala jalaaluhu riyadii xumaydu arkay sharkeeda ilaahay kaga baajin doonaa marka arrimahan aan sheegayno oo dhan axaadiis baa kusoo aroortay in qofka muslimkiihi uu saddex saddex jeer dhinaca bidixda u yara candhuftufto muslim baa warinaya inuu acuudu bilaysanayo oo ducada akhrisanayona muslim baa warinaya inuu qofku aanu uga sheekeynaynin ciddii cid kalena muslim baa warinaya inuu dhinacii hore iska bedelayana muslim baa warinaya inuu yusallii inuu laba ragcadood tukanayo hadduu kalena intaba muslim imaamu muslim ayaa warinaya raxmat ullahi caleyhi wacala almuslimiina jamiican aamiin xidhmadanna waa xidhmadii labiyo soddonaad oo waxay iyana ku saabsan tahay ducaau qunuuti alwitri salaatulwitriga salaada laydhaah oo hurdada looga soo kaco oo saqda dhexa la tukado <clears throat> ama xagga xiliyada horeba la tukado witrigaasi wuxuu leeyahay duco la akhristo ayuu leeyahay oo aada u dheeroo ninba halkuu ka doono uu ka geli doono insha allahu tacaala waa ducooyin badan oo qunuudka iyo witriga marka la tukanayo la akristo weeyaan waana ducadii boqol iyo lix iyo tobnaad bay ku beegan tahay wuxuu nabigeenu odhan jiray allahuma ahdinii fi man hadayta wacaafinii fi man caafayta watawallanii fi man tawallayta wabaarik lii fi ma acطayta waqinii shara maa qadayta فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ducadaasi intaas weeyaan ninkii doonaa intaasuu ku koobsanaya ninkii kalena kuwa soo socdo raacinaya ducadan macnaheeda haddaan qadimano waxay noqonaysaa allaahuma allahayow ahdinii i hanuuni fii man hadayta maca man hadayta inta aada hanuunisay macooda ihanuuni wacaafinii allahayow icaafi fii man caafayta maca man caafayta kuwayowga aada cafiday allahayow igu dar wa tawallanii allahayow ii weli noqo fii man tawallayta kuwaad arrinkooda tawalliday ee maamulkooda aada adigu hayso allahayow kuwaa i raaci wabaarik lii allahayow ii barakee fiimaa actayta wixii aada isiisay ee deeq ana allahayow baraka iigu dar waqinii allahayow iga badbaadi shara maa qadayta guddoonkii aada adigu riday iyo xukumkaad adigu goysay allahayow dhibtiisa iyo shartiisana i hareer mari fa innaka adigu rabbow heedhe taqdii waad xukuntaa kowdhe walaa yuqdaa calayka adigase laguma xukumo inahu shaniye arinku waxa weeye laa yadillu ma dilloobo man waalayta axadkaad adigu aada weli u noqotood gargaarto walaa yacizu ma kor noqdo oo sharaf ma gaadho man caadayta axadkaad la collaytanta allahayow ma sharaf yeesho tabaarakta allahayow adigaa sharaf sharif leh rabbanaa rabbigayow wa tacaalayta adigaana sarrayn ehelkeeda ahoo sifadaa leh sii wad waxaa kaloo nebigu aqriyi jiray markuu tahajudka ducaysanayo witriga wuxuu odhan jiray allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatik wabimucaafaatika min cuquubatik waacuudu bika minka laa uxsii hanaaan calayka أنت كما أثنيت على نفسك وحكى وحكالون نبي قولان شريوان شرعين دون معناها إيه؟ اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخضع من ونخ ونخلع من يكفرك لبدا الدعاء الإسراعي معنه ذبح نقول إن شاء الله تعالى اللهم إني أعوذ برضاك allahayow waxaan magansanayaa ridlahaaga iyo raalli ahaanshahaaga min sakhatika cadhadaadan ka magangelayaa labadaa sifee is-hareer yaalla ayaan midna u baxsanayaa midna ka baxsanaya wa bimucaafaatika allahayow saamaxaagaan u cararayaa min cuquubatika cuquubada iyo dhibaatada ciqaabta aada adigu hayso ayaan saamaxaadaada ka hoosgelayaa wa acuudu bika minka adigoo ilaahaygay ah ayaan adiga adiga kaa hoosgelayaan qaybtaada dhibta ah iyo cadaabkaaga ayaan ilaahayow naxariistaada kabaa ka hoosgelaya laa uxsii hanaa'an calayka rabbiyow ma koobi karo ammaan adigu aada leedahay anta adigu sidii uma koobi karo anta kamaa asnaynta sidaad adigu u ammaantay calaa nafsika adigu naftaada sidaad u ammaantay oo kale ma koobi karayoo ma koobi karo ilaahow anigu ammaantaada ma haleeli karo dhammaanteed allahuma iyaaka nacbud waa ducadii kale boqol iyo sideed iyo toban allahuma allahayow iyaaka nacbud adiga un baan ku caabudaynaa walaka nusalli wanasjud adiga ayuun baanu kuu tukan oo u sujuudi wailayka nascaa adiga ayuun baanu u soconaynaa waajibkaaga iyo wixii aadna fartay wanaxfal oanu xusul duubayna wanarjuu raxmataka allahayow adigaan naxariistaada sugaynaa rajaynaynaa wanaqsha cadaabak cadaabkaagana allahayow waa ka baqanaynaa innaka ina cadaabaka heedha cadaabkaagu rabbow bilkaafiriina kuwa gaalo la yidhi mulxaqun wuu ku degayaayo cadaabkaagu seegi maayo waa haleeli allahuma allahayow innaa nastaciinuka allahayow adigaan kaalmo ku weydiisanaynaa wanastakfiruka adigaan dembi dhaaf ku weydiisanaynaa wanufni calayka alkhayr adigaan ammaan oo dhan kuu nisbaynaynaa kugu ammaanaynaa walaa nakfuruka rabbi ow kaa kufriimayno mayno wanu'minu bika rabbi ow aa ku rumaynaynaa wanakhdacu laka adigaan ku foorarsanaynaa khasho iyo cabsi iyo xishood baan ilaahayow wejigiiyo madaxa u rogaynaa wanakhlacu man yakfuruka allahayow gacantayada waa kala hoos baxaynaa oo iraadadaadaan hoos gelaynaa cid kaa kufriday la noolaan mayno oo hoos joogi mayno waan ka hoos baxaynaayo arrinkooda iyo go-aankooda iyo taladooda waan ka soocmaynaa rabbiyow waa xidhmadii saddex iyo soddonaatanaad waxayaan ku saabsan tahay addikru caqiba asalaami min alwitri qofka mu'minkii markuu salaatulaylkii tukado hal xabo oo salaatul witri la yidhaahbaa ugu dambaysa oo lagu khatimo taa lagu khatimobaa ducooyinkan hadda aynu soo marnay ay ku jiraan markaad salaadaa ka salaamo naqsato inaad wardido ood ilaahay jala jalaaluhu aada xusto baa lagaa rabaa awraaddii rasuulkeenna ka sugnaatuu nebigeenu ku wardiyey waxaa ka mid ahaa sida tan nebigu wuxuu odhan jiray سبحان ملك القدوس سبحان ملك القدوس سبحان ملك القدوس ثلاث مرات صدح jeer buu sidaa oran jiray والثالثة marka saddexaad buu yajharu bihaa uu kor u qaadi jiray dhawaaqa wayamudu bihaa sawdkana sawtahu sawdkiisana waa jiijiidi jirayoo wuu madi jiray yaquulu wuxuu odhan jiray rabbi almalaa'ikati waaruux ayuu raacin jiray mar saddexaadka rabbi almalaa'ikati waaruux subxaana almalik alquduus ilaaha tahiran ee boqorka ah ayaa nasahan rabbi almalaa'ikati waaruux allaha u rabbiga ah malaa'ig dhammaanteed iyo malakul jibriil allaha u rabbiga ah ayaa xumaan oo dhan ka tahiran oo nasaxan weeye halkaa ha inoogu joogo casharkeennii maantuna wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu